bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah اllahu tacaala macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu waman laa tuqbal wa bayaanu اljarxi wاtacdiil waa noocii labaatan iyo saddexaad wuxuu u nooc yahay macrifatu man qof aqoonsashadiisa tuqbalu la aqbalaayo riwaayatuhu riwaayadiisa iyo waman laa tuqbal midka aan riwaayadiisa la aqbalaynin maqbuulka iyo kayru lmaqbuul ayuu halkan uga hadli rabaa yacnii qofka maqbuulka ah xagga riwaayada iyo qofka aan maqbuulka ahayn wa bayaanu ljarxi waltacdiil jarxiga iyo tacdiilkuna axkaamtooda caddayntiisii ayuu uu nooc yahay ayb waxa uu yidhi almaqbuulu qofka maqbuulka ah ee riwaayadiisa la aqbalaa athiqatu ee hiqada ah almaqbuulu qofka maqbuulkaee la aqbalo riwaayadiisu athiqatu weeyaan qofka hiqada ah addaabitu ee daabitka ah limaa yarwiihi waxa uu warinayo daabit ku ah wa huwa hiquhu waxa uu yahay almuslimu albaaligu alcaaqilu muslimka qaangaarka ah alcaaqilu ee aan waalnayn saaliman min asbaabi alfisqi xaal uu yahay mid ka nabadgalay fisqiga asbaabtiisa wa khawaarimi almuruu'ati iyo muruu'ada waxyaabaha gooyo wa an yakuuna inuu ahaado qofka hiqada a weeyaan maca dalika intaa lala qabo mutayaqidan mid baraarugsan gayra mugafalin mid dhoohanna aan ahayn xaafidan inuu yahay mid xaafid ah in xadatha haddii uu ka xadiidaayo min xifdihi xifdigiisa haddii uu ka sheegayo xadiidka faahiman uu yahay mid fahmaayo in xadatha haddii uu xadiidayo cala almacnaa macna ahaan haddii uu ku warinayo alriwaaya bilmacnaa uu isticmaalayo fa in ikhtalla haddii uu dhinmo shardun shardi mimaa dakarnaa wixii aan soo sheegnay uu ka dhinmo xaggiisa ruddat riwaayatuhu riwaayadiisa waa la celiyaa oo waa la radiyaa halkan wuxuu ka hadlayaa yaa riwaayadiisa la aqbala yaansan la aqbalin de in laga hadlana waxaa keenayo alaslu qowluhu tacaala weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa fii qiraa'atin fatahabbatuu haddii uu qof faasiqa idiin yimaado oo uu khabar idinla yimaado ha iska qaadanine hubsada oo tathabut sameeya caddaysta saasuu alla yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa riwaayadu inay u baahan tahay shuruud ayib riwaayada qofkeeda in laga aqbalaana shuruudda ay u baahan tahay waxaa weeyaan alcadlu waaldabdu intaa unbaa la faahfaahiyaa cadaalad iyo dabdi labadaas inuu haysto cadaaladiibuu ku hormaray waxa uu yidhi qofka cadli waxaa la dhihi karaa almuslimu qofka muslimka ah muslim markii la yidhi gaalaa baxay gaalka khabarkiisu lama aqbalayo ayb albaaliqu qaangaar markii la yidhina ilmo yaryaraa baxaayo oo ilmaha yaryar riwaayadooda la aqbali maayo alcaaqilu markii la yidhina qof waalan ayaa baxayo warkiisa lama qabanayo lama aqbalayo riwaayadiisa saaliman min asbaabi alfisqi ayuu yidhi wa khawaarimi almuruu'a waa inuu ka nabad gala haddana fisqiga asbaabihiisa yacnii waxay tahay waa inuu leeyahay malako ama waasic diini ah waa wax wax ka reeba waa inay jiraan oo diin ah yacnii waa inuu leeyahay diin oo uga dhowrsan karo kabaa'irta dunuubta waaweyn inuu nebi noqdaa lama rabo shardi maaha oo uusan dembaabin qofaan dembaabaynin ma leh laakiin waxaa laga rabaa waa inuu leeyahay alla ka cabsi ka celiyo inuu kabaa'irta u bareero oo u dhex jeero marka hadday jirto diin isaga ka celinayso waxyaabahaas inuu fisqiga dhex dabaasho diin ka celinaysaa waa inuu leeyahay ayib wa khawaarimi lmuruu'atina waxaa weeyaan akhyaarnimada waxyaabaha goynayo waa inuu ka fog yahay qofkan yacnii dadka akhyaarta meelay ugu jiraan dadka dadka akhyaarta ah ee muruu'ada iyo wejiga leh waxa markaa wejitir ku keenayo waa inuu ka dheeraado walow kabaa'ir bayaynan ahaanini ayb ummad walbaa marka midaasi curfi ayay u laabanaysaa curfiga wixii ku ah akhyaarnimada inuu dhaawacaayo waa inuu ka dheeraado ayb waayahay intaas marka shanta cadaaladay u laabanaya ayb intan hadda aan sheegnayn hadda marka la shardinaa ogow qofka xadiidku laba xaalad ayuu ku yahay marna xadiidka ayuu soo baranaa waa taxamul aa la yidhahda xaalatu taxamul marna waxaa la yidhaahdaa xaalat aladaa xadiidkii waa la gudana shuruudan hadda uu taxaayo waa xaalat aladaa ee xaalatu taxamul ma aha qofka waa dhici kartaa isagoo gaala inuu xadiidka soo xambaaro way dhici kartaa isaga oo cunug yar ah inuu soo xifdiyo oo aan qaan gaarin laakiin marka laga warinayo xadiidka ayaa waxaa laga rabaa oo shardi ay tahay inuu addihiisu inuu kaamil marka xaalatul addaa ayaa laga rabaa shuruudahan in laga helo ayb midaana marka waa in la fahmo xaalatu taxamul iyo xaalat ladaa marka xaalatu taxamul shuruudan lama ma loo shardiyo waa xaalat ladaa ayb ayb marka almuslimu albaaliqu cadaaladii alcaaqilu junuunku laba nooc wey mudbaq iyo junuun oo muqaaca oo kala go-go-aayo ayb midka muqaacaada qofku markuu ka go-an yahay ee uu caafimaadka qabo waxa uu sheego waa dhici karta in la qabto haddii uunan saameyn ku lahayn kii kale ayb mararka qaar baa laga yaabaa inuu xusuusta ka tiro oo kale hadday isa saameynayaan ma la qabanayo xaalad kasto hadduu mutlaq yahay la qaban maayo mararka qaar hadduu caafimaado markaas uu caafimaadayo haddii uunan dhib u keenaynin cudurkiisa uh, ku dhacay hadduunan saameyneynin dhib ma leh ayb ayb wa an yakuuna maca daalika mutayaqidan dabdigay u taallaa warkaan hadda qofka iqada waa qofka cadli ku sifaysan oo haddana daabid ah baan dhahnay dabdigii marka maxaa laga rabaana wa an yakuuna waa inuu ahaado maca daalika intaa maceeda yacni isagoo cadaaladaas haysto waxaa laga rabaa mutayaqidan inuu ahaado mid baraarugsan oo yacnii baraarugsan waxaa laga wadaa hayra mughafalin aan dhoohanayn qofku haddii uu yahay qof wax ismoodsiinaayo waxaan jirin buu ismoodsiinayaa haddii loo laqina waa iska qaadanayaa oo marka la yidhaahdo eh, xadaaka fulaanun hebel wuxuu kuu sheegay annahu qaala xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan haddii uu haa un iska dhahaayo iyadoo aan xadiidkiisii aynan ahayn ninkaasoo kale marka ma baraarugsana oo axwaal loo gelin kara culummadii hore marka qofka inuu dabdiga ka dhinmay iyo in kale waxay ku ogaan jireen axaadiidkiisa iyo axaadiid kale isku darayaan waa ku dul akrinayaan marka ninku marka hadduu kala sooco axaadiistii uu wariyey iyo kuwan meesha lagu soo daray haddii uu kala sooci karo waa mutayaqin waana baraarugsan yahay haddii uunan kala sooci karin oo haa un uu iska dhahaayana fulaanun yaqbalu talqiin ayaa la yihahda hebel wixii loo laqinoo iska qaataa hiqa ma noqonayo marka dabdi meesha kuma hayo xaafidan inuu yahay mid xifdi leh xaafid ah in xadaa haddii uu xadiidkii sheegaayo min xifdihi haddii uu ka xadiidayo dabdigu marka laba nooc u qeybsamaa dabdu sadrin iyo dabdu kitaab haddii uu yahay dabdiga uu ninkan wax kusoo dabdiyo dabdu sadrin maxaa laga rabaana xaafidan inuu yahay mid xifdisan in xadaa haddii uu xadiidayo min xifdihi xifdigiisa haddii uu xadiidka ku keenayo ayb xaafid marka qofka goormaa la dhihi karaa culamaaulxadiis waxay dhaheen xaafid waxaa la dhihi karaa ninkaasi waa inuu mar allaale marka uu doono axaadiistaas inuu soo istixbaarsan karo oo uunan fakeraynin shayga aadan u fakerin oo mar allaale markaad doontana aada maskaxda uun ka keenaysid isla markiiba aad soo tuuraysid shaygaas baa waxaa la dhihi karaa ninkaani waa xaafid laakiin haddaad dhahayso war isug xoogaa cabaar aad maskaxdii dib ugu laabanayso ugu laabanayso xaafid ma tihid ayb mar haddaad mustaxdirba aadan ahayn ayb maskaxdu laba daakiray leedahay qofku waa xifdinayaa waa xifdinaya waa xifdinayaa waa qabana daakiray gele meel ayay ka gelaysaa waxaas waxaa laga yaabaa marka haddaad maalin ama laba maalin moogaato shaygii inuuba kaa tegay oo maanta isku soo aruuris inaad u baahanayso shayna intaad ku celcelisay ku celcelisay ayuu meeshaas kumeelgaarkaabuu intuu ka tegey ayuu meeshii asalka ahayd buu galay kaasaa xifdi la dhahaa marka oo in lagu dhegaysto iyo waxaas aadan u baahanaynin ama aada fiirfiirisba aan kaaga baahnayn waayahay faahiman inuu yahay mid fahamsan in xadatha cala almacnaa riwaaya bilmacnaa hadduu samaynaayo ile waa bannaan tahay alriwaayatu ah bilmacnaaye lafdigii xadiidka inaad keento qasab maaha mararka qaar waxaa bannaan inaad macno ku weriso ayaa banaan inaad macno ku weriso ayaa bannaanaana ayb mar haddii aad macno ku werinaysid waxaa lagaa rabaa mar haddaad riwaaya bilmacnaa aad samaynayso waxaa lagaa rabaa inaad macnaha fahmaysid haddii aadan macnihii fahamsanayn dee lafdi baa laga yaabaa lafdi macnihiisa aan ahayn inaad ku bedesho faahiman inuu yahay mid garanayo in xadata cala almacnaa macnaha hadduu ku werinayo xadiidka ibnulatiir aljazari kitaabkiisa jaamic usuulka dabdiga markuu sheegayay wuxuu yidhi waa cibaaratun can ixtiyaaطin fii baabi alcilmi cinda asamaaci walxifdi bacda alcilmi cinda atakalumi xata idaa samica walam yaclam lam yakun muctabaran kamaa low samica siyaaxan laa macnaa lahu wuxuu leeyahy xifdiga dabdiga waxaa la yidhaahdaa dadaal lagu dadaalayo cilmiga marka lasoo maqlo la xifdiyo la ogaado lagu hadlo intaasoo dhan in cilmigii la koobay la hayo ayb haddii qofka uu xadiidkii maqlo macnihiisii ounan aqoonin muctabar ma noqonaayo wuxuu noqonayaa qof qaylo iska maqlay oo kale qaylo uuna waxba ka fahmaynin nin maqlay oo kale ayuu noqonayaa haddii lafdiga macnihiisu uunan garaninna daabit ma noqonaayo dabdi ma hayo ayb xifdigii hadduu ku shakisan yahayna dabdi ma hayo aduu si halkaasu sheegay kadib buu yidhi dabdi waa laba nooc dabdi daahir iyo dabdi khafi ah baain ah daahirku wuxuu yidhi xadiidka in la dabdiyo macnihiisa xagga luqada dabdiga baatinkana waxay tahay in la dabdiyo macnihiisa xugunka ku tacalluqo waa fiqiga midkan dambe marka waa fiqigii ahlulxadiidka marka midka horey shardiyaan qofka macno wax ku warinayo qofka macno wax ku warinaayo xadiidka macnihiisa luqa ahaan waa inuu yaqaano dee unan luqa ahaanba u aqoonin hadda lafdiga un ha xifdiyo ayb lafdiga ha xifdiyo sidiisana ha u keeno waa la ogolyahay markaas ayb fa in ikhtalla haddii uu dhinmo shardun shardi mimaa dakarnaa wixii aan soo sheegnay uu ka dhinmo ruddat riwaayatuhu riwaayadiisa waa la radiyaa qofkaas cadaalada marka maxaa lgu maxay ku sugnaataa cadaala waa soo sheegnay waxa la dhaho laakiin maxay ku sugnaaneen wa tahbutu way sugnaanaysaa cadaalatu raawi raawiga cadaaladiisa ayaa sugnaanayso biishtihaarihi inuu ku caanbaxo bilkhayri khayr wathanaa'i iljamiili iyo ammaan wanaagsan calayhi korkiisa lagu ammaanay cadaaladu dhowr waxyaabooday ku sugnaatayo midda hore waxa ay tahay shuhro iyo istifaado kow tahbutu alcadaalatu bishuhrati walistifaadati oo shaafici imaam axmed isxaaq ibnu raahuuya zuhri laysma weydiiyo ayaga lianna cadaaladoodu waa sugnaatay bilistifaadati bay ku sugnaatay imaam axmed baa waxaa la su-aalay isxaaq ka waran baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi mithlii yus'alu can isxaaq anoo kale miyaa isxaaq lay weydiiyaa isxaaq dadkao dhan a yaqaanayb isxaaq ummadoo dhanaa taqaano yacnii macrifada ay ummaddu u leedahaa ku filan waay ninkaas xagga cadaalada soo ma garanin nin kalena ibnu maciin baa waxaa la su-aalay abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam markaasuu isaguna sidoo kale yidhi abuu cubayd dadka lama su-aalo lama yidha abuu cubayd ka warrama isagaa dadka la weydiiyaayo isagaa waxaa la yidhaha dadka ka warran ee isaga abuu cubayd ka warrama lama dhaho yidhi maxay ku tusay marka taasi dadkaas cadaaladoodu waxay ku sugnaatay bilistifaadati washuhrati ummad walbana dad noocaasaa ku jira oo maanta aan laba aynan ku shakinaynin diintooda iyo xalaal miiradnimadooda iyo wanaagooda aan labana aysan ku shakinin kuwaasoo kale marka yaa yaqaan iyo maxkamadda laga dhihi maayo aw bitacdiili laimmati dariiqadii labaad waay ow amase waxay ku sugnaataa cadaaladdu bitacdiili ala'immati a'immadii inay cadaalad ay ammaanaan oy tacdiiliyaan oo taskiyeeyaan a'immadii baa taskiyeysay ninkan oo waxaa la yidhi fulaan ka warrama hiqatun bay dhaheen taskiye oo a'imadiibuu haystaa waa ku sugnaataa cadaaladdu aw ithnayni ama labo inay taskiyeyso oo minhum a'immadii kamida lahu isaga ay taskiyeeyaan laba imaam hadday taskiyeeyaan ninkaasi waa taskiyeysan yahay ow waaxidin ama hal nin hadduu ammaano uu taskiyeeyo cala saxiixi sida saxiixa hal nin haddii uu yidhaahdo ninkaani waa hiqo waa la aqbalaa hal imaam ayb cala saxiixi buu yidhi marka khilaaf baa ku jira meeshaas sideedana ogow cadaalada iyo shahaadada riwaayada iyo shahaadada maxaa farqiga u dhaxeeyo alimaamu alqaraafi kitaabkiisa alfuruuq wuu ku sheegaa farqiga cadaalada iyo shahaadada u dhaxeeyo saddex meel baana ugu muhiimsan xagga tirada dukuuriyada xuriyada intaas kala duwan riwaayada looma shardiya ninnimo markhaatidu waa loo shardiyaa xurnimo ayaa markhaatida loo shardiyaa riwaayada looma shardiyo oo nin addoona hadduu xadiis wariyo waa la aqbala naag haddii xadiis wariso waa la aqbalaya tan saddexaadna waxay tahay cadadka shahaadadu waxay u baahnaanaysaa cadad amwaaloo kale hadday tahay laba ninaa la rabaa ama hal nin iyo laba naagoo kale tiraa loo baahnaya riwaayadu laakiin tiro uma baahna hal nin hadduu wariyo yuqbal waa la aqbala saddexdaas meelay ku kala bedelan yihiin marka marka ninkan marka la leeyahay waa hiqo ma waxay tahay markhaati miyaa ma markhaati furaya mase oo min baabi riwaaya tay noqonaysaa haddii la fiiriyo qisadii xadiisul ifkiga ku jirtay bariira caaisha markii lagu been abuurtay nebiga bariira weydiiyey bariirana way ammaantay oo siisay ayb baabkan marka tacdiilka iyo tajriixa iyo taskiyada iyo inuu ka duwan yahaad moodaa marka shahaadadii iyo markhaatidii baabkeeda ayb walow biriwaayatihi hoos buu usii dego wuxuu leeyahay walow biriwaayatihi warintiisa canhu xaggiisa uu ka wariyaba ha ahaato fii qowlin haddaan qabanno qowl oo aqwaasha ka mida qowl aqwaasha ka mida haddaan qabanno wuxuu leeyahay nin imaam ah hadduu ka wariyo qof waxay ka dhigan tahay tacdiil saasuu dhahayaa qowlkan laakiin waa qowl daciif ah. bimujarad inuu ka wariyo uu noqon maayo inuu fiqeeyey maaha macnihiid bal waxaa la wariyey sufyaanu thawri iyo eh, shucba iyo waxay ka warinayeen jaabir iljucfi jaabir bnu yaziid aljucfi muqadamada muslimkuuna ku jiraa abu xaniifa sidoo kale wuu ka wariyey jaabir aljucfi haddana waa tajriixiyo kadaab buu ku sheegay marka maahan qofku hadduu ka wariyo qof inuu hiqeeye kama dhigna maahan qaala marka cadaaladu inahaasay ku sugnaataa bilistifaadati bitacdiili ala'immati inta ugu yarna hal imaam hadduu tacdiiliyo waa sugnaane qaala bnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi watawasaca bnu cabdilbar ibnu cabdilbar waa tawasucay baabkan oo tacdiilka faqaala waxa uu yidhi kullu xaamili cilmin mid kastoo cilmi xambaaro macruufu lcinaayati bihi cilmiga daryeelkiisana lagu yaqaano macruufu lcinaayati daryeel ou daryeelana lagu garanayo bihi bilcilmi ou daryeela lagu yaqaano yacnii oo isku kallifo nin kastoo cilmi xambaarsan oo cilmiga isku kallifaayo fa huwa cadlun weeyaan qofkaa cadli maxmuulun amruhu mid arrinkiisa lagu xambaarayo waayo cala alcadaalati cadaala lagu xambaarayaa xataa yatabayana jarxuhu ilaa jarxigiisu ou caddaado liqowlihi calayhi asalaatu wasalaam ayaana u daliila buu yidhi yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu xadiikaas cilmigan waxaa xambaaro min kulli khalafin qolo kastoo gadaal ka timaado oo ummad ka horreysay khalaf u noqoto cuduuluhu cadaalada dadkooda caadiliinta xambaaro ayb yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waintixaala almubdiliin wa ta'wiila aljaahiliin ayb xadiidkaasuu keenay marka wejhu dalaaladu waxaa weeyaan cuduuluhu baa layidhi cilmiba waxaa qaada dad cadli ku sifaysan ee ninkii marka cilmi lagu yaqaano cadaalad ha lagu sifeeyo marka qaala waxa uu yidhi wa qaalahu waxa uu yidhi itisaacun baa ku sugan hayru mardiyin aan laga raalli ahayn qultu ibnu kathiir wuxuu yidhi low saxa hadduu xadiidku ansixi lahaa maa dakarahu wixii uu sheego min alxadiidi ah lakaana maa dahaba ilayhi qawiyan waxa uu ku tegay waa xoog badnaa lahaayeen xadiidku hadduu ansixi lahaa wuxuu ku tegay waa xoog badnaan lahaayeen walaakin fii sixatihi nadarun qawiyun laakiin xadiidkan sixadiisa daymo xoog badan baa ku sugan marka qaar badan culimmada waa daciifinayaan qaarna way saxiix yeelaanoo ragga saxiix yeela imaam axmedaaba ka midan oo tasxiixiisi laga wariyey walaklabu cadamu sixatihi weeyaan sida aklabkaa buu yidhi wallahu aclam eh, hadduu ansaxo laakiin muraadka ibnu cabdilbar ma tusaa taas laftirkeeda war badan baa laga muujiyey waxay leeyihiin xadiidkan sidiisaba khabar miyaa ayb oo hal kharaja hada alxadiid makhraj alkhabar xadiidkan ma wuxuu ka soo baxay makhraj alkhabar mise maya waxay leeyihiin xadiidkan yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu haddii la yidhaahdo makhraj alkhabar buu ka soo baxay oo waa khabar nebigu sheegay oo macnihiisuna yahay cilmiga nin kastoo xambaaro caadil inuu yahay hadday tahay waxaa la arkay bay dhaheen dad cilmigii xambaarsan haddana aan cadli ku sifaysnayn oo iska faasiqiinaaba la arkay bal waxaa la arkay rag kadib lagu ogaaday cilmi aadna u cilmi badnaa oo inay weliba axaadiis wadci sameeyaan iyaa la arkay cilmi markay noqoteen aada u cilmi badan waa la arkay sulaymaan ibni daawuud ashaadakuuni ayaa ka midaba sulaymaan ibnu daawuud ashaadakuniyu waxaa la yidhaha kaana xaafidan xagga xadiidka xaafid u ahaa haddana maca daalika kaana yakdib aawo marka cuduuluhudi marka hadday khabar tahay oo iska tahayba cilmigaani waxaa un xambaaro nin kastoo cilmigan qaado waa caadil hadday tahay ee kuwa qaaday oo aan caadilinayna waaqici baaba beeninaya soo ma garana waaqici baa waxaan arkaynaa dad saas marka inuunan xadiidkan ka soo bixin makhraj alkhabar ayay taas daliil u tahay hadduuba ansaxo ayb imaamu nawowina sidaasuu ku yidhi kitaabkiisa tahdiib alasmaa wallugaat tahdiib alasmaai wallugaat saasoo kale sheegay oo wuxuu tilmaamay xadiidka macnihiisu maaha inay islaazimayaan nin kastoo cilmi leh inuu cadli ku sifaysan yahay maaha qofaan cadli ku sifaysnayn baa cilmiga xambaari karo ayb laakiin un marka makhraj alghaalib inuu ka soo baxaa iska dhici karta ayb xataa marka haddii la yidhaha xadiidku waa saxiix yani warkaasaa ku jira marka oo sidii shardi oo kale miya cilmigii iyo cadligii inay islaasimayaan hadday haa tahay de kaas waaqici baaba qultu wuxuu yidhi low saxa hadduu ansixi lahaa maa dakarahu wixii uu sheegayo min alxadiidi ah lakaana maa dahaba ilayhi qawiyan ayuu noqon lahaa saasna ibnu kahiir laftirkiisa waa lasii tacqiibiyey oo waxa uu ku tegay qawi ma noqdeenba xataa xadiidkan wuxuu tilmaamaa dad cilmi gadaal ka imaanayo cilmi yeelan doono haddana cadli ku sifaysan unbuu sheegay ee ma sheegin nin kastoo cilmi leh waa caadil maunan dhihin waa cadli walaakin fii sixatihi nadarun qawiyun walaklabu cadamu sixatihi wallahu aclam wayucrafu dabd raawi cadligii waa garanay wixii cadaalad lagu garanayo dabdi maxaa lagu garanay raawigan inuu baabid yahay iyo inuunan ahayn maxaa lagu fahmayaa wayucrafu waxaa lagu garanayaa dabdu raawi raawiga dabdigiisa bimuwaafaqatihi oo waafaqayaa lagu gartaa waafaqitaankiisa athiqaati dadka hiqaadka ah oo waafaqo lafdan xagga lafdiga inuu ka waafaqo ow macnan ama xagga macnaha yani hadduu isagu xadiis wariyo dadka hiqaadkaana ay wariyaan lafdigii uu keenay oo kale hiqaadkuna keenayeen ama macnihii ayuu keenayaa macnihii buu ka waafaqaa ama lafdiga wa cagsuhu cagsuhu kaa cagsigiisuna waa cagsigiisa oo haddii uuna waafaqaynin dadabdi male imaamu shaafici baa sidaan risaalada ku yidhi kitaabkiisa alrisaala oo wuxuu yidhi wayakuunu idaa sharaka ahla alxifdi fi lxadiidi waafaqa xadiidahum qofka daabitkaa wuxuu yidhi wuxuu ahaanayaa idaa sharaka ahla alxifdi dadka ahlu xifdiga haddii uu la wadaagsado fi lxadiidi xadiidka waafaqa xadiidahum xadiidkooda u waafaqaa sida badan waa kaa imaamu shaaficina tilmaamay imaam muslimna waa tilmaamay fii muqadamati saxiixihi saxiix muslimka muqadamaduu ku sheegay oo ninka hiqada ah oo imaamka waxaa lagu gartaa haddii xadiidkiisa loo bandhiga axaadiidta ragga xufaadda ah way iswaafaqayaan ayb hadday marmar iskhilaafto dhib ma laha waxaa boqol xadiid markii uu ninkan wariyo ragga kale la wariyeyna uu sagaashan xadiid ku waafaqo toban uu ku waafaqi waayo ama sagaashan iyo sideed uu waafaqay laba ayuu mukhaalafo keenay ee kaas bani aadamu u yahay oo waxaa la qaadanayaa sida inta uu u badan yahay oo ninkaa waxaa la leeyahay waa daabit haddii marka mararka qaar khilaafkaas uu keeno khilaafka unbaa layska ilaalinaa shuduud iyo cilalkii aan soo aragnay unbaa markaas uu noqonaya ayb laakiin dabdi waa leeyahay qofkaas laakiin hadduu toban xadiid wariyo sideed uu ku khilaafo ka waran dadkii xufaadda ahaa labana uu keenay ee ninkan xifdigiisa wax kasii si baabid maaha dabdigiina marka taasaa lagu aqoonsanaya waltacdiilu maqbuulu min gayri dikri sabab haddana baxi kale waa meeshaan jarxigii iyo tacdiilkii ma in la faahfaahiya miyaa oo haddii la yidhaha fulaanun hiqatun muxuu hiqa ku yahay tiri miyaa la dhahayaa fulaanun daciif muxuu daciif ku yahay tiri asbaabtii miyaa la dhahayaa mise dhowr qowl baa ku jirta aqwaashaas buu tilmaami rabaa watacdiilu tacdiilku tacdiil waxaa la yidhaha ammaanta qofka uu ammaano qofkan uu hiqeeyo ama uu taskiyeeyo watacdiilu tacdiilku maqbuulun mid la aqbalayo la yeelayo waay min gayri dikri sababi isagoon sababta la xusin la sheegin haddii sababtii hala sheega la dhaho maba la tirin kara oo <coughs> qofkan hadduu yidhaahdo yacni xaaraanta ma cuno oo nin soon badan waayo salaada waa tukadaa amaanada waa ilaaliyaa ma la koobi kara maanta bal haddii la tiriyo ayaa waxaa ka dhalanaysaba haddii asbaabtii tacdiilka la tiriyo waxaaba ka dhalanaysa jarxi inuu ka dhashaa laga yaaba lan haddii ninkan lasoo tiriyo la yidhaha waxaasu ku fiicanya kaasu ku fiicanya kaas waa ku yahay la aamuso kadib qofka warka wixii laga aamusay inuu ku xun yahay laga qaadanayo dhibayba keenaya taas marka ee hala yidhaha fulaanun hiqatun bis le hala dhaho lianna tacdaadahu tirintiisa yatuulu wou dheeraanayaa buu yidhi aad bay u dheer tahay faqubila waa la aqbalay huwa tacdiilkii faqubila waa la aqbalay tacdiilku faqubila waxaa la aqbalay ina ilaaquhu ilaaqu tacdiili tacdiilka ilaaqiisii baa la aqbalay bikhilaafi ljarxi jarxigasa waa khilaafsan yahi fa inahu jarxigu laa yuqbalu la aqbali maayo ilaa mufasaran isagoo fasiran maahan maxaa dhacay likhtilaafi innaasi fiihi dadkaa isku khilaafsan asbaabta jarxiga keenayso asbaabtan tacdiilku layskuma khilaafo badana laakiin asbaabtan jarxiga waa laysku khilaafi karaa likhtilaafi innaasi dadka iskukhilaafka ay iskhilaafayaan fiihi jarxiga dhexdiisa fil asbaabi ay isku khilaafayaan asbaabta almufasiqati qofka lagu faasiqnimo xukmiyo faqad yactaqidu inuu ictiqaadiya la arkaa dalika aljaarixu ninkaa jaarixa ah shay-an shay mufasiqan inuu qofka fisqi u keeno inuu u arko fayudacifuhu ou ku daciifiyo qofka walaa yakuunu ounan ahaanaynin kadalika sidaadaas oo kale fii nafsi lamri xaqiiqaduna saa aynan ahayn ow cinda gayrihi ama keyrkiis agtiisu inaynan shaygan mufasiqba inuunan ka ahayn shucba waxaa la yidhi lima taragta xadiida fulaan war ninkii hebel xadiidkiisa maxaad uga tagtay markaasuu yidhi liannii ra'aytuhu yarkudu birdownan waxaan arkay buu yidhi isagoo ku ordaayo eh, yacni faraskan birdownku waa faras cajameedka faras gaaban oo acaajimtu ay faras u ahaado waxaan arkay buu yidhi isagoo baalkaa eryayo nacam isagoo eryayo eh, eh, birdown ayaan arkay uu yidhi marka saasaan uga tegey taasi marka cadaalad may wax u dhibaysaa mufasiq miya waxaas maya nin kale waxaa la yidhi saalix almuri maxaa uga tagta xadiidkiisa waxaan uga tegay buu yidhi xamaad bnu salama agtiisa lagu sheegay markaasuu xamaad baa markii la sheegay ninkaa magaciisa waa xaakooday xamaad xaakada ma iska qabatay ma ninkan miyuu jarxi u wadaa jarxi ma noqonayso shucba laftirkiisa minhaalu bnu camrin ayaa waxaa leeyihi maxaa uga tagtay xadiidkiisa waxaan arkay ila samictu sawta tambuurin fii beytii gurigiisa waxaan ka maqlay buu yidhi gurbaan aa ka tegi marka xadiikiisa ee inuunan joogin sawma dhici karta marka guriga uunan ka warqabinba isaga waxyaabahaasaa marka waxaa dhici karo baab dhan buu caqiday alimaam alkhatiib albaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya fii qawaaniin ariwaaya waxyaabo lagu jarxiyey bacdi innaas oon jarxi ahayn ayb saa darteed marka isaga in la sheego ayaa hala sheegaa la yidhi marka ayb leanna haddii waxaa laga yaabaa ninkaani inuu jarxiyo raawigan wax fii nafsi lmri aan jarxi keenaynin ama isagu uu u maleeyo hayruhu laakiin uu ku khilaafi lahaa ha sheega marka sababka wax ku jarxiyey falihaada ishturita bayaanu sababi fi ljarxi saa darteed ayaa waxaa loo shardiyey jarxiga in la caddeeyo sababkiisa ayb marka jarxiga ma la aqbalaa mase lama aqbalaa saddex madhabaa ku jirta alqabuulu mutlaqan sidiisaba in la aqbalo almancu mutlaqan sidiisa inaan la aqbalin ilaa sababkii in la sheego maahane madhab saddexaadaa jiro dhexdhexaadoo xoog badan oo waxa uu yahay alqabuulu mulaqan in sadara min caarifin bihi qof asbaabta jarxiga yaqaano hadday hadduu ka soo fulo si mutlaqana uu u yimaado in la aqbalo ilaa idaa tacaarada tacdiilu in isaga tacdiil inuu ka hor yimaado maaha qowlkan saddexaad macnaha wuxuu leeyahay jarxigan haddii uu kan qofkan majruuxa ee la jarxinayo haddii tacdiil uu ka marnaado qof tacdiilisay ma jira ninkan imaam a'imadii jarxiga ka mida ayaa jarxiyey oo asbaabtii wax lagu jarxinaya inay yaqaano jarxigiina waa idlaaqay oo wuxuu yidhi fulaanun daciif ayuu iska yidhi bis waa la aqbalaa markaas lianna maxaa yeelay ninkan maadaama uunan tacdiil haysanin fa huwa fii xayizi lmajhuul soo maaha marka tacdiil ma haysto waa majhuul ugu yaraan isagoo awalba majhuul ahaay hadda haddii nin imaama ah uu yidhaha daciif waa in qowlka imaamkaas la aqbalo hadda saddex madaabaan sheegnay in la aqbalo mutlaqan in la diido mutlaqan ilaa in la fasiro maahane iyo madhab saddexaad oo ah haddii jarxigaas tacdiil ka hor imaanayo uunan jirin caalim nin ku ah asbaabuljarxina uu kasoo fulay in la aqbalo ibnu xajar midkan saddexaaduu rajaxay nushatu nadarka isagaana marka xoog badan saniicu alaimana sidaas waay oo haddaad kutubuljarxi wa tacdiil fiiriso waxaa arkay fulaanun daciif oo layska idlaaqay unbis oo haddana aan lays warsanaynin oo la dhahaynin aawo sababkii lama aqbalaayo ma la dhahayo lianna jarxigu haddii uu ka qaali noqdo ninkaas la jarxiyey tacdiil uu ka marnaado yuqbalu qowlu ljaarixi mutlaqan laakiin waa inuu asbaabtii yaqaani waa inuu caarif ku yahay asbaabta jarxiga lanna jarxiga iyo tacdiilka culummadu qofka jaarixa iyo mucadilku shuruuday u sameeyaan oo shuruudda waxaa ka mid a ah alla kacabsi inuu leeyahay koo shardiga labaadna waxa uu yahay tacasub waa inuu ka beri yahay oo qof yacni mutacasiba waa inuunan ahayn ee asbaabta jarxigana waa inuu garanayo aqoon u leeyahay oo imaamu daabit imaamu dahabi tadkirat lxufaadkaoo kale wuxuu leeyahay haddaad tahay qof mutacasib ah arixnaa min nafsika nafsadaada nooga raaxay waxba sheegin jarxi iyo tacdiil midna ha ku hadlin haddii qofka uu yahay qof koox u tacasubaayo nin gaara u tacasubaayo maa la raba jarxigiisu marka wuxuu keenayaa qoladaanna inuu aada u ammaano kuwaanna inuu aada ugu ugu talax tago ma la rabo waa tadayun iyo diin inay ku jira yaa la rabaa ayb falihada ishturida bayaanu sababi fi ljarxi waqtigaas baa waxaa la lahaay asbaabtii jarxiga iyo jarxigu maadaama uu xaalkiisu sidaas yahay haddii laskhilaafo jarxi tacdiil layskhilaafo jarxigu bal hala fasiro si loo ogaado sabab jaarixa inuu yahay iyo inaanu inuunan ahayn ayb zamankan oo ay ku hadlaayaan dadanba ba iyo taba ka aqoonin oo zaman axsaab badan oo kooxo badan oo ummaduhu nin walba xisbigiisa uu farxad geliyey iyo sheekhiisa uu farxad geliyey maxaad u malaynaya marka nacam waa in aada looga fiirsado ayb bacdi naas baa dadka waxay ku jarxinayaan qofkaas sheekh fulaan uma tegin sheekh fulaan hebel uma tago lama xiriiro sheekh fulaan uma tago dadka laguma jarxi kara sabab wax lagu jarxiyana maaha ixtimaalka uunan ugu tegayninna waa badan tahay iska nooci tacasub iska ah qaala shaykhu abuu camrin abuu camr bnu salax marka meeshaan ishkaal buu rabaa inuu keeno wuxuu leeyahay wa akharu maa shaykan ugu badan oo yuujadu la helaayo fii kutubi aljarxi waatacdiil kutubta jarxiga iyo tacdiilka dhexdooda laga helaayo waxaa weeyaan fulaanun daciifun ow matruukun wanaxwu dalika ee fulaanun daciif ma fasirna hadda kutubta jarxigana saasa u badan fa in lam naktafi bihi haddii aanan ku kaaftoomin sidaas hadalkaas mutlaqa ah insadda waxaa oodmaayo baabun kabiirun albaab weyn fii dalika kaagaas ka mid a ah. ayb wa ajaaba ictiraadkaasuu keenay waana ka jawaabay wuxuu yidhi bianna anagu idaa lam naktafi bihi haddaanan ku kaaftoomin ugu yaraan tawaqafnaa waa ka istaagaynaa fii amrihi arrinkiisa maxaan uga istaagaynaana lixusuuli riibati shaki ayaa la helay bidalika cindana annaga agteenna xasilay bidaalika warkaas mutlaqaana ku xasilay warkaas mulaqa iska daciifkaas idlaaqan ugu yaraan shaki buu noo keena annaga shaki haddii uu yimaadana waa ka gaabsanayna oo ninkaa riwaayadiisa waa ka istaagayna tawaquflaakiin hadalka ibnu xajar baaba ka iyo aimo badan baaba ka dhowba oo in la yidhaah waa la aqbalayaaba isagoo mudlaqaas ahba haddii jarxigaasi uu ka marnaado tacdiil ka hor imaanayo haddaanu jirin kaasaa ka fiican qultu ibnu kahiir wuxuu yidhi amaa kalaamu haa ulaa'i ala'immati a'immadan hadalkooda almuntasibiina ee u taagan lihada shani shanigan fayanbagii waxaa habboon an yu'khada in la qaato musallaman isagoo la nabadgeliyey min gayri dikri asbaabin asbaab sheegitaankeeda la-aantiis maxaa dhacayna wadaalika kaagaasina waa mid xasilayo lilcilmi cilmi ogaal bimacrifatihim iyaga macrifadooda la og yahay aqoontooda wa ilaacihim idilaacooda la ogyahay wa ilaacihim iyo ka feera buuxsiga ay ka feera buuxsadeen cilmiga fii hada shani shanigan dhexdiisa xadiidka watisaafihim iyo ku sifoobidda ay ku sifoobeen bilinsaafi cadaalad wadiyaanati diin waalkhibrati khibro wannusxi iyo ukhayrmeerid baacadnimo ayb ayb iyo wlkhibrati khibro iyo wannusxi iyo daacadnimo ay ku sifaysan yihiin ayb laa siyamaa maba kusii jiruu leeyahay idaa adbaquu haddii ay kulligood iskugu wada tagaan calaa tadciifi rajuli nin daciifintiis haddii kulligood nin ay yidhaahdaan waa daciif maba kusii jirtuu leeyahay yanii dadkan wuxuu ku ammaanay feeri cilmigooda eh, yani idilaacooda insaafkooda diintooda khibrada iyo nusxiga oo waxyaalaha loo shardiya jaarixa iyo mucadilka iyagoo haddana sidaas ah yaan mararka qaar qaarkood hadalkooda aan la aqbalaynin oo ciraaqi oo kale wuxuu yidhi wa rubamaa rudda kalaamu ljaarixi kanasaa'iyi fii axmed ibni saalixi wa rubamaa rudda kalaamu ljaarixi waxaa laga yaabaa jaarixa kalaamkiisa in la radiyaba kanasaa'iyi kamaa rudda kalaamu nasaa'iyi nasaai hadalkiisa sidii loo radiyey fii axmed ibni saalixin ku saabsan oo nasaai axmed ibnu saalix waa daciif uu yidhi nacam axmed ibnu saalixna bukhaari baa wax ka warinaya saxiix buu ku jira sababtana marka culimmadu waxay yidhahdeen waxbaa kala dhex galay xoogaa xoogaa tanaafur labadoodii marka tanaafur baa dhex maray way kala dideen waxaa la yidhi marka axmed eh, imaamu nasaa-i wuxuu maqlay yaxya bnu maciin oo nin axmed ibnu saalix la yidhaha daciifinayo oo aan ahaynba ninkan isaga marka qalbiga hadda waxaa uga taagan axmed ibnu saalixan kii qalbiga uga taagnaa unbuu dhag ku siiyey bani aadamku cajiib waa qof haddii uu ama xoogahay wax kala galaan ama jacaylkiisa uu ka bato qof kale xataa haddii laga hadlayo isaga in laga hadlayo moodayaan marka mararka qaar waa la radiyaa leanna sideeda waxaad ogaataa hal qaacido jar aimada jarxiga iyo tacdiilku aqwaashooda ku saabsan jarxiga iyo tacdiilku waa min baabi lijtihaad laa min baabi akhbaar ma aha ninkan markuu leeyahay fulaan waa daciif isagaa ijtihaaday inuu daciif yahaana usoo baxday waayo macnaheedu ee maahan inuu nebiga u sheegay sidaas naca oo sanad intuu halkaas ka bixiyo xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can inabiyi sal l salam hebel waa daciifuu nebigu yiri saas maaha hadday sidaa tahay waaba la qaada lahay ilaa waa riwaaye riwaaye maahan waa baab ijtihaad mar hadday baab ijtihaad uu yahay baabku mujtahidku yukhdiu wa yusiib soo maaha marka yukhdi wa yusiib waa laga tegi karaa marka Eh, hadda marka zamankan waxyaabaha jira waxaa ka mid a ah, nin baa laga yaabaa waqtigan nool inuu yidhaha fulaan anigu waxaan ka arkaa waxaas bidco iyo waxxun inuu ka sheego eh, haddii qof kale uu kala arki waaye sidaas yaa ninkan atbaacdiisa shiikan inta raacsan oo dhan ninkan sheekhan wuxuu leeya ninkan hala tabdiiciyo isagaaba qaldanba maxaa dhacay hebel buu ku raaci waayey wixii uu ninkan ka yidhi eh, hebel in lagu raaca shardi miya ijtihaad waaye waxaane ijtihaadkaaguna waa gefi karaa waana sawaabna wou noqon karaa waxaas markaa dadka wax ka furo oo markaa hadhow ka furo tabdiic iyo ahlu sunnanimadu intaas waaye iyo kan maaha iyo masaa-ishii caqiidadoo kale dadka ka dhigo waa xisbiyiin waana min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun lanna muslimkay waxay ku kala geynayaan shay aan lagu kala geynin ayay ku kala geynayaan oy koox koox uga kala dhigayaan kun sano haddii uu qayliyo uu yidhaahdo annaga xisbinimada waa kasoo horjeednaa hadday dhahaan hum hum saas mar walba leanna wax looga baxo sunnadii iyo bidcadii ummadda lagu kala saaro waa inay wax cad ay noqdaan ayb shay ijtihaada see loo dhahayaa saas mararka qaar baad arkaysaa axmed binu xambal qof uu jarxiyey oo laleeyahy may waa iqo oo weliba ninka uu ka aqoon badan yaha laga yaabaa inuu ninkaa eh, ama inuu tacdiiliyo nin kale uu jarxiyo ee kan laga taga kan la qaato ayb hadda maxamed ibnu xumayd arraazi oo kale maxamed ibnu xumayd arraazi a'immada ibnu khuseyma abu zurca abu xaatim waa daciifinaya imaam axmed iyo kalena waa u tawhiiqinan markaasaa la yidhi nimankan ayagaa ku beled ah ninkan tacdiilkii imaam axmed waa laga tegey kanaa la qabsada kuwan warkooda limaada shaygan waa ijtihaad ijtihaadkuna in la fiiriyo u baahan yahay ayb imaamu dahabi iyo ibnu xajar iyo waxyaabahan ay kaashifka iyo taqriibka iyo ku qorayaan waa ijtihaad ay jamciyeen aqwaasha jar aimat ljarxi watacdiil saa u gara marka qaacidadaas hadday kaa dhunto eber waay baabkan marka ma fahmaysid asalkana baabkan taas asal waa in la fahmo nusatu nadarkana ibnu xajar wuxuu tilmaama hadal macnihiisu uu yahay sidaas oo kale waayahay qultu ibnu kathiir wuxuu yidhi waxaan leeyahay ama kalaamu haaulaai ah, marka hadalkan dheer buu marka sheegay wuxuu yidhi laa siyamaa idaa aطbaquu calaa tadciifi rajuli aw kownihi matruukan aw kadaaban aw naxwa dalika hadal imaamu dahabi laga wariyaa jiro wuxuu yidhi labo lam yajtamic ihnaani min a'immati hada shani shanigan a'immadiisa laba ka mida ah ma aynan ku kulmin buu yidhi fii tawhiiqi daciifin walaa tadciifi hiqatin nin daciif a ah tawhiiqintiis ama nin hiqaa daciifintiis kuma aynan kulmin ayb labo imaam kuma aynan kulmin yacni waxaa lagu tawjiihiyey ma aynan ku ijmaacin waan oo haddii ay marka ku ijmaacaan qof hiqaa daciifintiis ama qof yani daciifa towhiiqintiis ma dhacda sidaas ma dhicin <coughs> qofka ay daciifiyaan laasim daciif weeyaan qofka ay ku kulmaan hiqanimadiisana laasim inuu thiqa yahay leanna tilmaamahanay leeyihiin marka falmuxadisu almaahiru muxadidka aad wax u yaqaano laa yatakhaalajuhu ma jiidjiidanayo fii midli hada kan oo kale dhexdiisa waqcatun dhicitaan fii muwaafaqatihim waafaqitaankooda ee uu waafaqo wax ka jiidjiidanaya maloo ka celinayo ka joojinayo lisidqihim runtooda wa amaanatihim ammaanadooda darteed wa nusxihim iyo nusxigooda yani ninka muxadidka maahirka ah laa yatakhaalajuhu fii mili hada waqcatun saas ma idiin dhigaay waqfatunwaqcatunlaa yatakhaalajuhu fii mili hada waqfatun yacnii joogsasho ma ka celinayso xataa ma celinayso arrintan oo kale fii muwaafaqatihim inuu waafaqo ka celin mayso joogsasho u ka joogsado lisidqihim wa amaanatihim walihaada nusxihim yaquulu shaaficiyu shaafici wuxuu yidhaahdaa fii kaiirin in badan oo min kalaamihi hadalkiisa ka mida cala alaxaadiisi uu ka hadlo laa yuhbituhu ahlu lcilmi bilxadiisi yani imaamu shaafici markuu xadiid xadiidta qaarkood buu wuxuu yidhaahdaa xadiidkan laa yuhbituhu ahlu lcilmi bilxadiid dadka xadiidka yaqaana xadiidkan ma sugaan mar haddaynan sugin ahlu xadiidkii ma sugna waay macnaheedu wayarudduhu waa radinayaa walaa yaxtaju bihi mana xujaysanaya bimujaradi daalika muxuu ku radinayaa xadiidkaas intaas keliya ahlulxadiidku ma sugaan keliya ayuu ku radinaya baxi buu ka baxay baxigan hadda wuxuu gelayaa tacaarud ljarxi watacdiil jarxi iyo tacdiil hadday iscaaridaan see la yeelaha ama ida tacaarada hadday iscaaridaan jarxun iyo wa tacdiilun jarxi iyo tacdiil fayenbagii waxaa haboon an yakuuna aljarxu jarxigu inuu noqdo xiina idin markaas mufasaran mid la fasiro hadday jarxi iyo tacdiil iskhilaafaan jarxigu waa inuu fasirnaado wahal huwa almuqadamu haddii jarxigii la fasiro marka ma isagaa la hormarinayaa aw itarjiixu mise waxaa la aadayaa ama tarjiixu shanigu noqonayaa rajixitaan bilkarati meesha loo badan yahay kara wax lagu rajixo aw ilaxfadi ama xifdi badnaansho xifdi badnaansho iyo karabaya wax lagu rajaxaya mise jarxigaa la hormarinaa baa la aljarxu muqadamun cala atacdiil miyaa la dhahaya fiihi nisaacun mashhuurun nisaac aad mashhuur u ah ayaa ku sugan fii usuuli lfiqhi iyo wa furuucihi usuulfiqiga dhexdiisa iyo wa cilmi lxadiidi labadaba de usuululfiqigii dhinac buu soo gela lianna ayagu ay ka baxsinayaan de wixii inuu sugnaado inuunan sugnaanin daliil inuu usuubado suubado inuunan u suubannin halkaasay ka gelayaan usuuliyiinta iyaga nimankaana waxay ka gelayaan ahlu xadiidkaana saxiix miya mase waa saqiim ayb xadiidka ninkaas uu ku jiro kale ayb haddii marka jarxi iyo tacdiil ay iscaaridaan jarxigu waa inuu fasirnaado haddii la fasiro ma isagaa la hormarinaa mase tarjiix bilkatra aw alxifdi ayb waxaa xoog badan in eh, jarxiga la hormariyo markaas oo qaacida waxay tahay aljarxu lmufasaru muqadamun cala altacdiil jarxiga mufasarka tacdiilka waa laga hormarina lianna jarxiga mufasarka ziyaadatu cilmin wey ninkan waa tacdiiliyey ani waxba kuma ogi waayo isaga warkiisa ninkan baa soo booday anaa wax ku og oo waxaas iyo waxaasaan u hayaa ninkan cilmi dheeraadu hayaa soo maaha isaga markaa man calima xuja calaa man lam yaclam ayb tafsiirkan haddaayan soo marno waxaa la rabaa haddii la fasiro waa inuu sababku yahay sabab jarxi keenay ayb wsaxiixu sida saxiixa ana aljarxa muqadamun mulaqan jarxigaa la hormarinaa sideedaba idaa kaana mufasaran haddii uu yahay ayb marmar waa iska dhacdaa marka jarxi fasiran iyo tacdiil intay iska hor imaadaan la jamciyo ibnu xajarka iyo aada ugu daran iyo dahabi kaashifkiisa iyo qofkan waa la jarxinayaa jarxi mufasira waa la tacdiiliyey muxuu sameynaa marka markaasu wuxuu leeyahay saduuq martabadii hiqanimadana waa ka soo dejinaa tii dacfigana wax yaroo kor uga soo qaadaa saduuq ama inuu yidhaha saduuqun yukhdi aqwaashooday fiirinayaan waa ku ijtihaadayaan saduuqun yukhdi ayuu leeyahay iyadaaba ijtihaada laftirkeeda haddii marka mararka qaar aan la waafaqin ijtihaadka ibnu xajar maaha nin qofka uu qaldan yahay ayb leanna cilmigan intiisa badan wuxuu ku dhisan yahay khibro iyo qaraa-in badan in laysu feerfeeriyo ayb sheekh ilalbani wuxuu dhihi jiray kutubtiisa uu ku yidhaahdaa ah, wuxuu yidhaahdaa cilmigan xadiidka laa yaqbalu ljumuud cilmu lxadiidi laa yaqbalu ljumuud cilmulxadiidku ma aqbalaayo buu leeyahay meel un in lagu qallalo qaacidadii waa baranee qaacidada dabcan waxbay ku fududaynaysaa laakiin mararka qaar qaacidadii in laga tagaa laga yaabaa qariino darteed qofku waa inuu idilaac badan yahay qofba qofku ka idilaac badan yahay aqwaasha culummada ka fahmi ogyahay ayb haddaad kitaabkan markaad barato xadiidkiiba aadan akhrisanin maxaa lagu jeedaa marka qawaacidaa baratay baratay baratay kutubtii sunanka iyo saxiixeynka iyo ma baranaysid kutubtii takhriijka iyo ma akhrisanaysid see cilmigaan marka tadbiiqi aawo marka qawaaciddan xaggee u wadaa qofku waa inuu ugu yaraan talkhiisulxabiirka kale silsilooyinka sheekh ilalbani irwaaulkhaliilka iyo ina wax feerfeeriy waxaa uga baxaya xataa kutubtau ku baranaa cala alaqali kutubtau ku barana iyo culamada sida ay mumaarasadooda ayb adiga ma ijtihaadaysid nacam kana daciifa kana saxiixa ma dhehaysid laakiin bal akri dariiqa culammada fiiri fahm hadaad halkan uga tagta laakiin oodan saxayn akhrisanin oo yacni kutubtii sunanka aan la akrisanin dhib ardada marka dhibka ugu badan wuxuu ka joogaa ilaa alfiye marka loo akriyo oo alfiye suyuudi ama alfiyat lciraaqi waxaa laga yaabaa hal kitaab oo kutubta sitada inuunan dhammaysanin wixii lagu dabaqaayay kaas waxa ugu badanoo keenayo caajiska waa ku dheeraana waa ku dheeraana marka dambe waa ka tegana sabara u fiican aduu saddex sano laba sano isaga sabro isaga sabro isaga toban sano toban sano ou sabro faa'iidou ka helana hore u socdo marka wuxuu dhihi jiray cilmu lxadiidi laa yaqbalu ljumuud qaacido intaad aragta inaa isaga dhegta maaha oo tiraa sheekhan qaacidadiiou khilaafay qaacidadii waa yaqaanaa isagaba sheekha laakiin waxaa laga yaabaa inuu qariinayo waxyaabo kale ku khilaafo waa in la feeriyo kutubta mucallimi aad waa daruuri akrinteeda inkastoo ay adag yihiin fahamkoodu ardayga bilowga ay ku adag yihiin haddana laakiin aad khabiir mutadallic oo waxaa waaye cilmigan nin aad dilaac badan buu ahaa oo waxay dhihi jireen dahabiyu casrihi ayaa la dhihi jiray dahabiyu casrihi waqti dhow adu konton sano ka hor u dhintay konton sano ka hor u dhintay xaramkuu joogi jiray weliba kitaabkiisa atankiil bima fii ta'niibi alkowhariyi min alabaatiil aadu u qiimo badan yahay marka mararka qaar qaacidadan hadda aljarxu muqadamun cala tacdiilaad baratay mararka qaar in la jamciya dariiqan oo tarjiixa iyo taqdiimka in inta laga tago ninkan wixiisa inta laysugu jamciyo oo erey laga soo saaro yaa laga yaabaa ayb waamaari wuxuu yidhi marka wayakfii waxaa ku filan lwaaxidi hal nin qowlkiisa fi tacdiili iyo watajriixi labadaba cala saxiix haddaan qabanno hal nin haddii uu yidhaha waa hiqo hal nin hadduu yidhaha waa daciif waa muctabar qowlkaas laba iyo ma shardi maaha wa amaa riwaayatu hiqati ninka hiqada riwaayadiisa can shaykhin uu ka wariyo fahal yatadamanu ma koobsanayaa fahal yatadamanu tacdiiluhu ma dimnisiismaya ma koobsanayaa dalika shaykha uu tacdiiliyey am laa mise maya ayb yatadamanu tacdiilahu mau idin dhigana laamkuma ma kor dhigin saasaa fiican yatadammanu fahal yatadammanu ma keensanayaa yani warkaas tacdiilahu tacdiilintiisa mayani fahal yatadammanu riwaayadu ma koobsanaysaa tacdiilahu tacdiilintiisa dalika shaykha uu tacdiiliyey am laa mise maya fiihi halaathatu aqwaalin saddex qowl ayaa ku jirta haaliuhaa kan saddexaad uu yahay ogow mar hadduu ku yidhaha masaladaas khilaaf baa ku jiro qowlka saddexaad haaliuhaa labaa ku hoos laaban thaalidkana wuxuu u sheegayaa haalidkaa daa'iman tafsiilaa ah ku jiro mar haddii tafsiil laguu sheegay adiga dhugtaada waxaa la rabaa labada qowl oo kale inaad ku fahmto haaliuhaa saddexda qowl kan saddexaad tafsiil weeyaano in kaana laa yarwii hadduunan ka warinin ninkaas ilaa can iqatin nin iqa mooyaane cid kale hadduunan ka warinin fa tawiiqun riwaayadiisaas ka warintaas uu ka warinayo waa tawiiq wa ilaa haddii kale oo nin iqa iyo daciif labadaba uu ka wariyo falaa tawiiq ma noqonayso e aalika hadduu tafsiilka ku jira labadii kale maxay noqonayaan alqabuulu mulaqan almancu mutlaqan saasay noqon riwaayada nin hiqaa ou qof mujarad oo wax ka wariyey tawhiiq ma tahay haa qowla dhahayo maya qowl baa dhahayo midna aan kala saarno ninkan haddii hiqa maaha cid kale uunan wax ka warinin markaas waa tawhiiq oo ninkaas xaggiisa ah haddii kalena ma aha wasaxiixu sida saxiixana laa yakuunu towhiiqan towhiiq ma noqonaayo lahu isaga uu towhiiqiya noqon maayo xataa walow kaana haddii uu yahay miman yanusu mid yani dadka caddeeyo calaa cadaalati shuyuukihi shuyuukhdiisa cadaaladooda qofkii caddeeyey xataa haddii dadka caddeeya hadduu ka mid yahay oo maalan maxaa ka mid a ah? wuxuu leeyahy shuyuukhda aan ka wariyaa kulligood waa hiqaad xataa hadduu sidaa dhaho towhiiq ma maaha oo ninkasaa hiqa ku noqon maayo ayb walow qaala lianna ninka laftirkiisa maraaxil soo maray mar walba cilmigiisu isku si maahayn ayb oo isaga laftirkiisa laga yaabaa cilmigu markuu bilaabayey iyo hadda uu imaam yahay maalan isku isku heer maaha ee tan labaadoo kale waxay tahay isagada waxay inuu hiqo leeyahaa laga yaabaa keyrkiisna uunan la ahayn walow qaala haddii uu yidhaahdo xadathanii hiqatu saasuu yidhi laa yakuunu daalika kaaga ma noqonayo towhiiqan lahu ninkaasi towhiiq u noqon mayso cala saxiix haddaan qabanno oo masaladan waxaa la yidhaahdaa alibhaamu bilafdi tacdiil alibhaamu bilafdi tacdiil yacnii in la ibhaamiyo lafdi tacdiil in wax lagu ibhaamiyo magac ma la sheegaayo laakiin waxaa wax lagu ibhaaminayaa lafdi oo tacdiil xadaanii hiqatu xadaanii saduuqu iqadan nin la yaqaan hadda maaha waa mubham laakiin lafdi waxaa lagu ibhaamiyey tacdiil ayb alibhaam bilafdi tacdiil qarin oo lafdi tacdiil wax lagu qariyo ma noqonayso saas tawhiiq maaha bal imaamu shaafici ninka uu yidhaahdo xadaanii hiqatu ibn abi yaxya shaafici maaha inta kale a'imada kadaab waayay dheheen de isaguna wuxuu leeyahy xadathani iqatu feerin marka xadathani hiqatu ninkaa iqa ku noqon maayo ayb liannahu maxaa yeele qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa hiqatan iqo cindahu agtiisa laa cinda ayrihi hayrkii agtiisa maya wahada waadixun kan waa iska cadyahay buu yihi walilaahi alxamdu qaaluu waxay yidhaahdeen ee qultu waxaan idhin wa fii hada nadarun ayaa ku sugan idaa lam yakun fil qaaluu waxay yidhaahdeen wakadalika futya alcaalimi ninka caalimka fatwadiisa la mida idaa lam yakun filbaabi baabku hadduunan ku sugnayn gayru dalika alxadiidi xadiidkaa ah waxaan ahayn nin imaama maalan ayaa masalow jawaabay qaaluu wakadalika futya alcaalima igu xigta kaas ay hau idin dhaha idinka ya iqaalu iqaala maxay isdhaamaas wax qof laguma celsha ya qaala wakadalika futya alcaalimi ayb ow camaluhu camalkiisa calaa wafqi xadiiin xadiid si waafaqsan laa yastalzimu ma koobsanaayo tasxiixahu lahu inuu tasxiixinayo isaga ma koobsanaymasaladan iyada marka waxay tahay nin caalima ah, masala la weydiiyey markaasuu mas'aladii ka jawaabay oo waxa uu yidhi waxaas ka waran waa waajib uu yidhi maalan waajib waay waa fadwo soo maaha mas'aladaas waxa waajibinayana waa hal xadiis bes mid labaad ma jiro ninkaana hadda isagoo xadiid kama hadlin ogow masaladaa ka waran waajib waayo masaladaa xukunkeedu maxay tahay waajib isaga xadiidkaas kama hadlin maadaama mas'aladaas wujuubkeeda hal xadiid keliya loo og yahay ma la dhihi karaa ninkan xadiidkaas waa saxiix yeelay maadaama uu ku jawaabay xadiidkaas madmuunkiisa ma la fahmeyna ma ka dhalanaysa tasxiixiisuu leeyahay leanna waxaa laga yaabaa wujuubkani waxyaabo kale inuu u cuskaday xadiidkaasna agtiisa uunan saxiix ka ahayn ama waxaaba laga yaabaa xadiidkaas imaam axmed oo kale baabka hadduu waayo wax saxiixu ku soo arooray hadduu waayo baabka maxau qaadanaana daciif xadiidka mursalka iyo waa iska qaadanaya baabkii u qaadana waxaana laga yaabaa in uu daciif u arko laakiin maadaama baabkani xadiid kale uunan ku soo aroorin binaan calaa dalika inuu qabo isaga usuushiisu ay ka mid tahay in layska qaato wax lagu dhiso laakiin haddii la weydiiye xadiidka saxiix miya mase waa daciif daciif inuu dhahay aw camaluhu calaa wafqi xadiid caalimkii baaba ku camal falay xadiid xadiidkaas waa saxiixiyey maaha macnaheedu ayb waxaaba la arkaa waxaan inay fadaa'il acmaal iska yihiin isaguna uu arko xadiiska daciifka in loo isticmaali karo qultu wafii hada nadarun ida lam yakun fi lbaabi gayru dalika alxadiid nadar baa ku sugan buu leeyahay idaa lam yakun hadduunan ahayn fi lbaabi baabka dhexdiisa gayru dalika alxadiidi xadiidkaas waxaan ahayn ow tacarada lilixtijaaji bihi ama ninkii fadwooday wuxuu u banbaxay xadiidkan inuu xujaysto fii futyaahu fatwadiisa dhexdeeda aw xukmihi ama xukunkiisa aw istashhada bihi ama waaba istishhaaday cinda alcamali markuu camal falayay agteeda bimuqtadaahu wax xadiidkan marka muqtadihiisa ayuu istishhaaday qaala bnulxaajib wuxuu yidhi marka meeshaas wa xukmulxaakimi marka haddii sidaan uu yeelo waa la dhihi karaa tasxiix u arkaa lxaajib wuxuu yidhi wa usuuli wa xukmu lxaakimi xaakimka xukunkiisa almushtaridi xaakimkii shardinaaye alcadaalata cadaalad shardinaaye tacdiilun biitifaaqin nin xaakima ayaa loo keenay qadiyad laba ninaa ka markaati kacday xukunkii buu riday marka calaa wafqi nimankan markaatidooda xukunkii ku riday ninkanna waxaa la ogyahay markhaatidu inuu u shardiyo cadaalad uu raadiyo weliba ayb xukunkiisan marka ma laga ma ka dhalan karaa xukunkan uu hadda xukumay ma la dhihi karaa xaakimkan labadaa nin markhaatida noqotay waa tacdiiliyey maadaama uu iyaga markhaatidooda ku dhisay xugun uu ku dhisay ayb wa amaa taasna marka tanay xukunka wa xukmulxaakimi xaakim xukunkiisa almushtaridi xaakimkii shardinaya alcadaalata cadaalad tacdiilun weeyaan buu yidhi bitifaaqin waa tacdiil ou labada nine xukunkaas dartood oo u xukumay labadaa nin wuu tacdiiliyey qaadigan qaadigan ama xaakimkan ayb waa tacdiil buu leeyay marka bitifaaqin taas iyada wa amaa icraadu lcaalimi ka jeesashada ou caalimka ka jeestay can ilxadiidi lmucayani xadiis mucayana uu ka jeestay bacda alcilmi bihi markuu ogaaday kadib falaysa qaadixan fi lxadiidi biitifaaqin xadiidkaasi qadxi kuma aha iyo dacfi ninkan ninkan caalimkaa xadiis uu og yahay ayuu maalan ka jeestay camalfalki xaggiisii iyo waxa la mida ah. ma la dhihi karaa marka maadaama imaamkan xadiidkan uu yaqaano kana jeestay waa agtiisa daciifuu ka yahay maya liannahu qad yacdilu canhu inuu ka leexdaa la arkaa limucaaridin mucaarid dartiisa uu uga leexdo mucaaridka oo arjaxa cindahu agtiisa ka raajaxnimo badan maca ictiqaadi sixatihi isagoo marka sixadiisa ictiqaadsan maalan xadiid saxiixa ayaa loo sheegay waa maqlay waa ogaaday waa ka jeestay liajli wuxuu uga jeesan karaa sow maaha mucaarid xadiidkan inuu mid kale caarida mucaaridkana inuu xoog badan yahay saa darteed inuu uga tegayaa laga yaabaa kan marka ma la dhihi karo bimujaradka tegistaas ninkan waa daciifiyey xadiidkan ma lagu dhahayo sidaas wabilahi towfiiq sal alla sal